alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wacala alihi wasaxbi wasalam waxaa inoogu dambeeyey xadiiska anas ibn malik radi allahu canhu ee uu ka warramayo in cumar ibn khadaab radi allahu canhu markay abaari ku dhacday idaa quxidu istasqaa bilcabaas bn cabdilmuطalib wa qaala allahuma ina kuna nastasqii ilayka binabiyina fatasqina ilaahow waxaanu kuu soo mari jirnay nebiga nebigayaga baryadiisa oo aanu ku roob dalbi jirnay waanadna waraabin jirtay wa inaa natawasalu ilayka bicami nabiyina fasqina nebiga iyo adeerkii baanu baryadiisa kuu soo maraynaa ana waraabi fa yusqowna waa la waraabin jiray marka xadiiska maaha macnaheedu waxaa lagu tawasulaya daatada cabaas cabaas shaksiyaddiisa ma aha laakiin maxaa ilaahay ay ugu dhowaanayeen ducadiisa waana kuwa culimadu ihahdo markaa tawasulku laba labuu qeybsamaayo altawasul almashruuc iyo altawasul almamnuuc tawasulka mashruuca ah ayuubu markaa xadiiskani sheegaya mid kamid ah oo tawasulka mashruuci waa maxay waxaa ka mid ah in ilaahay subxaana tacaala aada ugu tawasusho camal wanaagsan ood samayso khayr ah oo aad is ilaahay dartii baad camalka u samaysay oo dee rajo weyn aad ku qabto oo aad tiraahdo ilaahow adiga darta haddaan waxaa u sameeyey waxaa iyo waxaa igu sii amba waxaa iyo waxaa igaga qaad taana daliilkeeda waad haysan haye a saddexdiina godka gale ee dhagaxa weyne uu ku daboolmay ee ay yidhaahdeen ilaahay unba arrintaa idinka qaadi kara ila cid kale telefoon u dirayeen iyo cid ogeydba may jirin markaa nin waliba camal wanaagsan oo uu qabtay ayuu ilaahay ugu dhowaaday dabeetana ilaahay subxaana watacaala waa ka aqbalay arrintaasi waa maxay altawasul almashruuc haye ka saddexaad ha ya iimaankiisa waa tii hore taas jasaak khayr waa isku jawaabun wey haye asmaada ilaahay nagu tawasulay a atawasul biasmaa'ihi wey tan kale iimaanka iyo camalkan saalixa waa isku isu soo gudagelayaan oo iyagu waa isku midoon ilaahow adiga darta haddaan ilaahow adiga darta haddaan u rumeeyey adiga dartaa ilah waxa haddaan u sameeyey tan kalena waa maxay magacyada wanaagsan ee ilahay subxana wa tacala ilan walilahi alasmaa alxusna fadcuhu biha ilaahay ku barya ducaaءu cibaadatin wa ducaa almasla labadiiba waxaad ohan kartaa allahuma inii asaluka bianaka alrazaaq an tarzuqanii aw bianaka alxafiid an taxfadanii way kaasina waa mid mashruuca waa ah sax atawasul biasmaa'ihi wa sifaatihi haye qoladaa koonaha fadhida kii saddexaad baa hadhay haye rajuli saalix ah biducaa'i rajulin saalix qof wanaagsan ducadiisa qof aad isleedahay xagga ilaahay wuu kaaga dhow yahay amba aad isleedahay ducada waa laga aqbalaa si gaara oo aad wax uga soo joogtay amba uu kaa weyn yahay amba wax lamid ah inaad tidhaahdo hebelow ilaahay noo bari xadiiskan aynu haynaa haddaba cabaas saddexdaa keebuu soo gudagelaya waa ducada qofkii wanaagsanaa waa nebi maxamed adeerkii waa nin weyn cumar baa ka fadli badan laakiin haddana maadaama uu nebigii calayhi salaatu wasalaam uga dhow yahay xagga daahaan uu ka yahay laga yaabo si gaara ah in isaga wax loogu aqbalo iyadoo dee qofka laga fadli baday baa dan laga yaabaa inuu kaa ka fadliga badan xagga ducada aqbaliddeeda si gaara ah ilaahay subxana wa tacala isaga u siiyey asbaabaha awgeed baa markaa keensanaya ee ma aha daatadiisa qof dhintana hadalkiisa iska dhaaf qof nool baa markaa xataa daatadiisa aan markaa lagu tawasulin atawasul kitaab la sheekh albani leeyahay uu masilada ka qoray risaalad waa muhiim taana inaad akridaan in sha allahu tacaala hmm. almamnuuc almashruuc isagaa kala sheegaya labada saddexdaa u kala sheegaya marka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa markay abaartu timaado asbaabta istisqaaga waxaa ka mid ah in qof wanaagsan la idhaha ilaahay noo bari in la ihahdo qofku ama inuu ilaahay isagu baryo ama qof kaloo wanaagsan isna waa aamiinta ku xooji waxaa kaloo laga qaadanaya dadka karaamada ilaahay subxana watacaala siiye isku wada geeyo fa yusqown waa la waraabinayay markiiba oo way helayeen qofku markuu ilaahay baryana marnaba yuu quusanin horta haddaad is tidhaahdo adiga waxba laga aqbali maayo waa halkaa shaydaanku uu kaasoo galay oo rasulku alay slat slam wuxuu tilmaamay midkiin waxba laga aqbalaa intaanu degdegin degdegiina waa kii rasulku yuri alay slat slam wuxuu odhanaya in badan baan ilahay baryo waxba laygama aqbalay ijaabadu xagga ilahay bay ku xidhantah way dib dhici kartaa tu kaloo ka daran baa lagaaga qaban karaa xataa adigoo saaxiibulmacsiya baa wax laga aqbali karaa eh, laakin de waa in towbadkeenka iyo istikfaarta iyo waxyaala badan ducada dee laga sii horreysiiyo lagu xoojiyade mawaanicu alijaabana la yska ilaaliyo waxaa ka mid ahaa qofku dee hadduu xaaraan cunay oo kale sidaynu xadiiskii kusoo maray alladii yutiilu safar xadiis arbiciinka aynu kusoo qaadan ninkii safarka dheereeyey ee dee ilaahay baryaayey isagoo intaasoo sifo oo lagu aqbalo laga helay oo musaafir ahay qofka musaafirka dacwadiisa lama celiyo oo gacmaha kor u taagayo ilaahay subxana wa tacala wuxuu ka xishooda addoonkiisa markuu gacmaha kor ugu qaado ba xadiiska ku jirta waa xishood bada ilaahay waxa kamid ahaa inuu diifaysanyo duruufi ay ka muuqato ya waxa kamid mida ah ilahay magacyadiisa ku beryay ya rabbi ya rabbi buu leeyahy arrimahaasoo dhan iskugu tegey fa anaa yustajaabu lidalik buu nebig uri alay slat slam nebigu ma odhan laga aqbali maayo lakin wuxu uhi kaas sidee wax looga aqbali waa istibcaad uu fogeystay waayo xaaraan baa lagu soo koriyey xaaraanta uu qofku cunay dee macaasida iyo dunuubta laftigeeduna waa ka mid in wax la aqbali waayo axaadiis baa iyadana tilmaamaysa markaa qofku markuu doonayo in si gaara ah wax looga aqbalo waa inuu xaaraantana iska ilaaliyo towbadkeenkana uu farabadiyo ilaahayna subxaana watacaala uu markuu baryaayo soo ammaano xamdiga ilaahay iyo saliga nebiga aleyh salaatu wasalaam iyo arrinkaas iyo inaanu ducada ka daalin ilan ducada laftigeedaba cibaado ahay marnaba khasaari maysa haddii xitaa addunyada lagu siin waayo inaad aaminto ilaahayna wax kaa aqbalayo oo ilaahay keligii wax aqbalo dee iyada laftigeeda cibaadaad ku jirta soo maaha qofku marka adducaaءu huwa haddaba qofku hadduu wax cid dhimatay uu ilaahay ku baryo waa shirki waayo waa sabab aanu markaa ilaahay sharciyeynin culimada caqiidaduna waxay dhahdaan jaclu sababin maa lam yajcal illaahu sababan shirkun jaclu sababin maa lam yajcal illaahu sababan shirkun inaad sabab kay dhigto waxaanu ilaahay sabab ka dhigin maxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa ilaahay subxana wa tacaala isaga oo isagu wax bogsiiya isagu wax bixiya haddana dee sabab baa laga yaabaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku xidho oo arsaaqda ilaahay baa bixiya ilahay baa arsaaqa qorayna haddana de qofkii lama odhan iska fadhi halka ee shaqo tagbaalin matala asbaabtii dhaqaqaaqi la kaale ilaahay ba subxana watacaala cilmiga bixiya laakin dee sababtii la kaale wey ilaahay baa awlaadda bixiya dee sababtii baad la imanaysa haddaba sababtii tusaale ahaan iminka haddaad xabad baarasiti cunto markuu madaxu ka xanuuno ya maxay noqonaysaa ma shirki ba maya wa waa la tajribeeyey oo dee dawadaasi marka shirki noqon mayso laakiin haddii ilmo yaroo xanuunsanaya oo la yihi ilbaa ku dhacday san waraabo loo xidho waraabaha inta sanka laga soo gooyo halkaa loogu xidho maxay noqonaysaa waa shirki maxay shirki u noqotay dee sabab uma aha dabeetna waxaa la aaminay wax kale oo bogsiintaa keenaya shirki asqar ay noqonaysaa hadduu qofku isleeyahay was ilaahay baa kugu bogsiinaya hadduu aaminsan iyado laftigeeda wax bogsiisana dee taa qof gaalun baa laga sawiran karaaye iyadaaba xanuunka bogsiiso cid kale ma bogsiiso hadduu leeyahayna de waaba shirkigaa marka almuhim xadiiskan daliilguma jiro qoladaa iyagu sida qaldan u daliishaday oo ah inay leeyihiin dadka dhintay iyo da daatadooda iyo kuwaas hadda ilaahay lagu baryaya amba iyaga laftooda la baryaya iyaga la barya maaha ilahay baa noo bari la odhanaya qofka haddaba inaad tirahdo ilaahay i baryay inaad iskaba dayso keebaa wanaagsan asalku inaad iska daysaa wanaagsan sheekh ibn cuthaymiin raximah ullah wuxuu leeyahay waa nooc yaro tala saarasho baa ku jirta oo ay dadka qaarkood ba wax iskaa odhanayaan waad aragteen oo xataa ninkaa hebel tuf buu leeyahay ba odhanayaan oo iyana aaminayaan ninkaa hebel e sheekhaasi tuf buu leeyahay oo markaa si gaaraa laga yaabaa noocii tala saarasho baa ku jirta waa sababta nebigu alay slat slam tilmaamay qoladii xisaab iyo cadaabtoona aan lahayn maxaa ka mid ahaa walaa isma gubayaan maxaa ka mid ahaa is ah, walaa yastarquun iskuma ma dalbanayaan lagu akriyo qur-aanka kaale quraan igu akri ama ducaa igu akri uma odhanay hadda way banaantay qur-aanka ilaahay subxana wa tacaala isagu inuu isku akriyo inay la soo doonato oo ku akrido kuma jirto taas laakiin iyagu ma dalbanayaan wey oo waxay waa shiddatu tawakulihim cala اllahi subxaana wa tacaala inay ilaahay tala saaranayeen o de isku haleynayeen ayaa arrintaas sii kelisay وعن أنس رضي الله عنه قال أصاaبنا ونحن mعa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم مdر qال فxsر ثوبه حتى أصاaبه من المdر وqال إنه xadيiث عهد بربه رwاه مسلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه qال وxuu yihi أصاaبnaa waxaa nagu daayay ونحnu anaga oo mعa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulka la joognaa mdr roob baa nagu daayey qaala wuxuu uhi markaa أنس فxasra wuu qaawiyey faxasara bimacnaa kor buu ufaydo jirkiisuu ka qaawiyey thawbahu maradiisi oo de maaha meel cawraa buu qaawiyey maaha ee jirhkiisa meel ka mid ahoo xataa asaabahu ilaa uu gaadhay min almadari roobkii waxay ka gaadheen xataa asaabahu asaaba rasuul lahi sala la alay slm min almadri roobkii ilaa uu rasuulka ku da oo jirhkii uu baneeyey uu ku da-ay wa qaala wuxu uhi inahu sababtu waa maxay inahu ay liannahu xadiisu cahdin birabbihi rabbigii buu ku cusub yahay rabbigii buu ka cusub yahay xagga imaatinka marka la eego ambaba siday culimadii ku fasireen xagga inshaaga iyo inuu iminka ilaahay subxaana wa tacaala curiyey ilahi qudradiisa iyo awooddiisay tahay wa yunshiu saab asaxaab asiqaal xadiiskani dhinac kale wuxuu daliilu yahay masale caqiide ah aye fadal inuu ilaahay sareeyo barka la fi culuw ilaahay sarayntiisa waayo roobka xagguu ka yimaada wa anzala min aلsamaa samada laftigeeda maaha waa xagga sare waayo roobku daruurahaas ku ka yimaada markaa xagga ilaahay buu ka yimi weya roobkaasi uu ku cusub yahi halkaa maxaa laga qaadanaya ina inay sunno tahay markuu roobku da-ayo intiisa hore marka roobku bilowga yahay in aad haddaad doonto intaad siro feedh qaawiso aad isku yar dhigto roobka wax ka mid ah kugu daye waa dawo laakiin dawada ha isku badin <laughs> dee oo haddaad siinayso markaa halkaa aad ku dardhato oo ay ka <laughs> sidii ya odaygii la sheegaya iskiijiye yii arbiyaysi waa intuu dardhaday soo soomaalida kamid maqal way taasina waa sunnaha ayay ka mid tahay oo roobku waa barakeysan yihi oo dee dhulkiina weli lama falgelin marka ilaahay baa dee subxana wa tacaala shaafiya laakiin dee asbaaba ayuu ka mid noqon karaa roobka asaabanaa waa nagu daayay oo naxwi maca rasuuli llahi salى allahu alay slm madarun qaala wuxu uhi faxasana uu baneeyey thoobahu maradiisii ay min jasadihi jirkiisa ku baneeyey xataa asaabahu min almadari ilaa roobkii uu wax ka gaadhay qala wuxu uhi inahu xadiidu cahdin wuu cusub yahay xagga waktiga birabbihi rabbigii uu ka ahaaday rawahu muslim وعن cائشha رadي الlahu taعalى عanha ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم kaana wuxuu aha idaa ra'aa markuu arko almadra roobka qaala wuxuu odhan jiray allahuma ya allahu ilaahayow sayiban ee ijcalhu ka yeel sayiban roob naafican waxtar leh akhrajaahu bukhaari iyo muslim ba soo saaray xadiiskaa markaa roobku markiisa hore guud ahaan dee waa naafic waxtar buu leeyahy ilaahay subxaana watacaala addoommadiisa wuu ugu gallad sheegtay roobkaa uu siinayo wa anzala min aلsamaa'i maan laakiin marka qaarkood buu roobku noqon karaa ciqaab cid lagu halaago oo inagii aragnay nebigu alayه الsalaatu wasalaam inuu markuu roob soo da-ayo dabaylaha iyo roobkaasi soo baxaan inuu rasuulku aada u warwari jiray say caaisha tiri oo uu ka warwarsanaa in ummad baa lagu halaago sabab uu u noqdee هذا عارض mumdiruna waaba yidhahdeen dabeetna ilah wuxu uhi bal huwa ma stacjaltum bihi riixu fiiha cadaabun aliim ummado badanna roobkaa waa lagu halaayay oo qowmu nuuxay ka mid yihiin oo samada ilahay roobka ka keenay kuwii dhulka lagu kusoo saaray mararka qaarkood baa laga yaabaa daadad iyo fatahaada iyo inuu xoolihiiba qaado iyo inuu guryihii dumiyo markaa in ilaahay laga baryo allahuma sayiban naafican allahuma suqya raxmati laa suqyaa cadaabna nabiga alay slatu slam ay ka sugantay ilaahw ka dhig waraab ama roob waxtar leh oo aan mid cadaab ahayn mid naxariisa ilaahw nooga dhig ducadaasina waa muhiim marka roobku da-ayo lagu ducaysto allahuma sayiban naafican naafici wuxuu koobsanayaa inaanu dhibaatooyin yeelanin naafica waxaa kaloo soo gudagelaya wax soo saarkiisa marka la eego roobku wuxuu soo saari doono iyo barakada ilaan rasuulku alay slat slam wuxu noo sheegay abaartu inaan ahayn inaanu roobdiin laakiin ay tahay inta roob do in waxba ay soo bixi waayaanoo bilaa baraka u roobkaasi noqdo allahuma sayiba naafican dadkeenu gaar ahaan dadka waaweyne dee aan aqoonta diineed ba lahayn marka roobku da-ayoo kale ereyo wanaagsan bay ku hadli jireen oo ducaa maxaad ka xasuusantiin ducadaasi ya haye ilaahow he mid caana leh miya mid caana qaba waa runtaa haye say doonaan baa udhigan ha maxaa kale ka mid ah ya ah, rabbi yasir walaa tucasir <laughs> haye mid aan danab iyo deegaan lahayn ah, mid aan danab iyo deegaan lahayn deegaanti markaa maxay noqotay ya jeegaanta waayo qun u da-o qoon la-ow ka waran qun u da-o e qoon la-ow waa si toosa u da-o qoonta waad garanaysaa soo maha waa nabara iyo dhibaatooyinka markaa ducooyin aad u wanagsan way cajibiya ducadu da way iska madax banaanta lakin tan nebiguna waa ta usii muhimsan alay sla slam lagu ducaysto wa can caiشha radi allahu canha ana rasuula اlahi salى اlahu alay slm kana wuxuu idaa ra-aa markuu alka almadra qaala wuxuna tiri allahuma ya allahu ilahi sayiban asayib waa roobka shubmaaye faraha badan saynu soo aragnay marka allahuma ajcalhu sayiban ficilkii baa xadfanaya ilaahw ka dhig roob naafica waxtar leh markaa nicmo kastaaba nuqsaan labay soomaalidu ihahdaane ilaahw nuqsaanteeda naga duweeyaanoo nicmadeeduna sii wacan sacad radia allahu canhu ana nabiya sala allah ala sl nabigu dacaa uu ducaystay fi listisqaa'i istisqaagii wuxuu ku ducaystay allaahuma ya allahu ilaahayow jallilna saxaaban kahiifan qasiifan daluuqan daxuukan tumdirunaa minhu radaadan qidqidan sajlan ya da اljalaali wاlikraam rawaahu abu cawaana fi saxiixihi markaa xadiiskana axaadiis hore soo maray ayuu sheegaya man ducadii uu nebigu alay sl sl ducaysan jiray ilaahay buu horta baryayaa magacyadiisuu ku baryayaa laakiin sifaadkii roobka ayuu sheegaya markaa roobka wa inaga dhadhaanba higaan iyo shirdo gooye iyo tumay iyo cadcadays iyo biyo dhig iyo shuux iyo <laughs> fadal kuwaasoo kaleu la midiyey marka halkan intaba marka qaarkood baa loo baahayay mar baa laga yaabaa roobka gabadhlaha ah ee da-ayo wayna kolba dhibci ka imanayso soomaalida waxay dhahan isagaaba dooga soo saara waayo kan daadkii markiiba dhulkii waxa laga yaaba in horu dhaafo kan laakiin kolba dhibiciba dhibicay ka daba tegeyso xaggii marka soo saarkiisa la inuu wax badan taro kan kale waxaa laga yaabaa weyni inuu ballayadii iyo dhulkii buuxiyo berkadihiiyo xaggaa looga faa'idaysto marka allaahuma ya allahu ilaahayow jallilna camimna ilaahow na wada gaadhsiin saxaaban daruura roobna wada gaadha oo meel kasta gaara kahiifan cufan mutaraakiman ya duu kasaafa waa waa daruuro aan khafiif ahaynoo cufnaanta soo garan maysaan isdul saaran oo fara badan wey mutaraakiman oo dee markaa daruurtu markay xooga badan tahay ee aadka dhulku u roobkeedaa badanaya kasiifan oo macnaa waxa weeyaan fara aad u fara badan oo shadiida sowt halkan imika waxa loga jeeda kasiifan onkod badan min calaamaati kasrati اlmadar alracd waa kamida soo ma onkodku muxuu tilmaamay inta badan roobkaasi inuu xoog badan yahy markaa ilaahow roob onkod badanna sii oo macnada waa fara badan daluuqanna waa kahiiran fara badan daxuukan daa barqin wey waa mid hilaac badan oo tumdiruna aada noo roobayso minhu xaggiisa roobka ah na wada gaadhaya radaadan isagoo biyo dhigah qidqidan oo tumay ah hadda anigunbaa markaa af soomaali ahaan iskaga ijtihaaday lakin macnaa saasoo kalun bay ka dhigantay labaduba waa noocyo roobabka ka mid ah oo waliba roobka yar weeyaan oo sii kala yar markaa الdaaئم الصقير الqadr kaأنahu الغubاar waa mid joogta ah waa roob aan kala go-ayni oo aan markaa go-aynin laakiin dhibiciisu ay yar tahay oo muxuu noqonay markaa tumay baa markaa udhow dhow malaa isaga malaka ya mashuux qidqidkuna waxay noogu fasireen culimadii fasirtay asqaru min aradadisna wuu sii yari oo maxay waa aلطash wa huwa fوq الradaad aطashna waa fوq الradaad waa ad u qaybihi haasuma ka mid yihi macnuhu markaa waa maxay ilaahow roob hilaac badan oo onkod badan oo biyo badan iyo mid aan markaa onkod badnayn oo aan hilaac badnayn ee dhibic yaro laakiin waxtarkiisu farabadayay ilaahow intaba na marba mid baa laga yaaba in loo baahayay mar baa abaar badan ay jirtaayoo roobkaa xoogga ah ee laga dhaansanaya loo baahayay mar baa loo baahanya kaa aan daadka badan lahayn laakiin dalagii iyo dhulkii hoosu gelaya dooga soo saaraya ee barakadiisu ay fara badantah yaa da ljalaali walikraam iyo allaahuma allahuma markeed hore maxay ahayd ya allah soo maaha waa magac ilaahay lagu baryayo waana magaca ugu weyne ilaahay lagu baryayo subxaana wa tacaala yaa da ljalaali walikraamna aljalaal waa alcadama ikraamna waa sharaf iyo karaamada yaa da ljalaali walikraam iyo ya xayu ya qayuum iyo magacyadaasi inta badan ya daljalaal walikraam ma kala hadhaadho rasuulkuna alayh salam wuxu uhi aliduu biyaada aljalaali waalikraam bimacnaa ku celceliya diyaada aljalaali waalikraam dee ilaahay baa lagu baryayaa ilaah waxaaysi ya da aljalaali waalikraam qofkiina baahi buu muujinayaa inuu ilaahay subxaana watacaala u baahan yihin markaa sacad waa sacad bin abi waqaas radia allahu وعن سعد أي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن نبya sلى الله علي وسلم نبgu dacا uu ducaysay في الاsتiسقاaءi اsتisقاagii marka in lagu ducayso ducadani waa suna way wanaagsanta hadduu dee qofkii ducooyin kaloo inshaa'iyo iska bilaabto oo laakiin dee sharciyada waafaqsan iyaduna dhib ma laha jalilna ay camimna na wada gaadhsiiyi mujalilan wamujalalan saxaaban daruuro kahiifan cufan qasiifan onkod badan daluuqan biyo badan daxuukan hilaac badan oo tumdirunaa minhu aada noogu roobayso radaadan isaga oo ah tumay iyo qidqidan biyo dhig sajlan oo sajlan ah sajliga laftiisuna isna kama foga darajadaas shubmaaya oo asijilu waa waadaantii la shubayay biyaha laga shubayay taasuu shabaha markaa kaasoo shubmaayo weeyaan caano da-ya ah caano da-aya ah markuu aanu roobku dabayl iyo waxba wadana uu da-ayo wn ayay soomaalidana waa caano da-aya markaa sajlan ilaahow kaa shubmaya caanaha da-aya aan nasiib ya da ljalaali wاlikraam وعن أبي هuريرaةa رadي الله عنه أنa رasuul الlahi slى الlaه علي slم qال wuxu uhi khرaجa سulaymaanu sulaymaan ayaa baxay calayhi salaam yastasqii isagoo roob doonaya ilaahay macnaa roob doon ugu baxaya oo ka roob dalbaya fara wuxuu arkay namlatan quraan mustalqiyatan u jiifta calaa dahrihaa dhabarkeeda istilqaagu waa qafaaga ama qadaadka marka loo jiifto saynu ogni calaa dahrihaa markaa dhabarkeeda u jiifta raaficatan kor u taagaysa qawaa'imahaa lugaheeda ila samaayi samaday u taagaysa tquل waxay leedahay allahuma ya allahu ilaahy inaa anagu khalqu makhluuq baanu nahay khalqun ay makhluuqun min khalqika makhluuqaaga ka mida laysa binaa nooguma sugna laysa noomay ahanin binaa anaga ginan kaaftoon can suqyaaka waraabkaaga aanu ka kaaftoonnahay ilaahaw kama maarmayno inaadna waraabiso makhluuqaa roobka u baahanu baanu ka midnay faqaala wuxuu ihi sulaymaan calayhi الsalaam irjicuu noqda faqad suqiitum waa laydinku waraabiyey bidacwati gayrikum baryadii cid aan idinka ahayn rawaahu axmedu wasaxaxahu alxaakimu xadiiska markaa marka lasoo ururiyo culimadu waa inkastoo ay sanado badan oo daciifa u sheegeen haddana waxay yidhaahdeen waa xadiis saxiixa halkaa waxaynu ka qaadanaynaa roobkan uma baahno oo keliya bani aadamka oo keliya laakiin maxaa u baahan xataa xayawaanadii iyo cayayaanadii oo quraanshadu ay ka mid tahay quraanshada lafteeda waa ummad ilaahay abuuray oo biyaha u baahan sidaa awgeed baa rasuulku alayh salatu salaam uu tilmaamay dadka hadday sekada xoolahooda diidaan wamaa manaca qowmun zakata amwaalihim ilaa municu lqadra min aلsamaa walowla lbahaa'imu lam yumtaruu baa xadiiska nebiga ku jirtay alayh slat slam shan haddii laydinku imtixaamay ilahay baan ka magan gelay inaad soo gaadhaan ya macshar الmuhaajiriin khamsu ida btulitum bihina wa acuudu biاllahi min an tudrikuhun shan arrimood haddii laydinku imtixaamo xaalkiinu bimacnaa siduu noqonayaa wey ilaahay baan se ka magan gelaya inaad sooba gaadhaan waxaa ka mid ahaa wamaa dahrat اlfaaxishaةu fi qowmi qad xataa yuclinuu biha ilaa salad allahu calayhim الطaacuun wاlawjaac alati lam takun fi aslaafihim alati lam takun madat fi aslaafihim aladiina madw haddii dad ay xumaanta zinada iyo fawaaxishta dhaqanxumada liwaadka wax lamid a ah ay isla soo la soo baxaan ku faafto dhexdooda oo xataa ay muujistaanba ilaahay subxaana watacaala xanuunada xanuunka la ydhaha daacuunka ee tarabtarabka dadka u laayaya iyo xanuuno kale oo aan aabbayaashood ku dhici jirin baa lagu lagu imtixaamaya waynu maqlay aidiska soo maha dee ka yimid soo maha oo kaa adduunyada ku faafay nebigu alay sla slam waqtigaa sii sheegay lakin inagu waynu aragnaa waa xanuunada fawaaxishta iyo dhaqan xumada ka soo baxay waxaa kaloo ku jirtay markaa haddii madaxdooda ay ku xukumi waayaan diinta ilaahay ilaahay wuxuu ku sallidayaa cid kale oo iyaga ka xoog badan oo daalima waxaa ku jirtay hadday dad sekada xoolahooda diidaan ilaa dhibici roobkaa loo diidi lahaa laakiinse maxaa lagu waraabinaya intaa ay helayaan weliba lama waraabiyan haddaanay xoolahaasi jirin iyo bahaaimta iyo xayayaankaa kale iyo intaasaabay weliba roobka ku helayaani dunuubtooda awgeed baa lagaga joojin lahaa markaa maxaa roob yaraanta keenaya maxaa abaaraha keenaya maxaa colaadda keenaya maxaa sixir bararka keenaya maxaa qaluubta kala jeesatay keenaya kulluhaa waa bisabab addunuub walaathaam waa macaasidaa dadku ay gelayaan dabeeta marka waxaas kale yimaadaan dee waa in dadka lagu wacyigeliyo ilaahay aynuu toobad keenno ilaahay xaggiisa aynu noqono markaynu ilaahay u toobadkeeno subxaanaه watacaala ee aynu isdhuldhignaynu inaynu fuqara ilى nahay aynu muujino markaa ilaahayna uu qaniyo isagoo aanu inoo baahnayn ilaha waynu waraabna halkaa marka waxaynu ka qaadanaya xadiiskan ambiyadii horeba saasay ilaahay u beri jireen istisqaaga way la iman jireen waxaa kaloo laga qaadanaya ilaahay subxaana watacala nabiy llahi sulayman wuxuu fahamsiiyey quraanjadaasi iyo baryadii ilaahay baryayso waxaa laga qaadanaya soo nebiga alay sla slam xadiiskii hore kumaynu soo maran isagoo mutabadilan mutakhashican mutadarrican isagoo sifooyinkaa muujinaya iyadina saasoo kale muujisay lugahay kor u taagtay ilaahay bay baryaysa waxay leedahay ilaahu khalqi khalqigaaga ka mid abane ah kaama maarano waraabkaaga iyo biyaha iyo roobka kama maarano ilaahowna waraabi dee dabeete ilaahay subxana wa tacala uu ka aqbalaya ilan dembiba may gelin iyadu mar haddii iyadii laga aqbalay makhluuqii kalena roobkii waa helaya markaa iska noqda buuri markaa maxaynu halkaan ka garanaynaa inagoo dambaabayna oo dunuubtii iska walaaqanayna amaba gaalada laftigeedaba dhulkoodii in ilaahay roob siinayo xikmado ilaahay oo kale ku jira makhluuqaad kale iyo ummado kale ilaa umamun amhaalukum soo maaha waa ummado idinka idla mid ilahay hi subxana watacala waa ummado dhan quraanshadu waa ummad luuqad gaaray leedahay madax bay leedahay qaab cuntada usoo qabsatay leedahay qaab ay u kaydsataa bay leedahay qof dhaawacka ka dhaawacma si ay u qaadaa bay leedahay soo waxaaso dhan ma jiraan wadooyin ay martaa bay leedahay waa xikmada ilaahay subxana watacaala luqaday ku wada hadashaa bay leedahay si qur'anka ba aynu ka fahmeyn ya ayuha namlu dkuluu masaakinakum laa yaxtimanakum sulaymaanu wajunuuduhu wahum laa yashcuruun istisqaaga in lagu dadaalo laga qaadanaya markay abaaru yimaadaan la yidhaho war banaankaa inoo saaro oo haddaba in saddex cisho lasoo soomo waxaynu maro badan ka maqalnay wasaaradda awqaafta waxay tidhi amba culimada waxay yidhaahdeen saddex cisho hala soomo culimadu waxay leyihin taasi nebiga kama sugna alayh isalaatu wasalaam waxaan wax bidcaana ilaahay loogu dhowaan maayo sida uu ibnu xajar sheekha la haha raximah llah kitaabkiisa baynu hayna uu sheegay kitaab uu kaga warramayo daacuunka masar waa dad tiro badan baa weligeedba ku noolaan jiray markaa daacuun baa dadka aada u laayay dabeetna markaa waxay dhahan bu ihi hala soomo maalmo ka hor maalmo hala soomo sidaa hala sameeyo wuu ka sii daray bu yihi markaa culimadu halkaa waxay kala soo baxeen bidcada walow soomba ha noqoto walow salaadba ha noqoto shaygan bidcada la ihahdaa dee macaasida wuu ka qatarsan yahy macaasida diinta looma nisbeynayo inta badan qofka macsiya sameynaya diinta uma nisbeeyo laakiin qofkan saaxiibu bidcadii muxuu nisbeynayaa ya waa wuxuu leeyahy diintay ka mid tahay weliba wuu ku colaadinayaa dadka intaasun kuma deynaye qofku idhaa war waad ku qaldantahay ka daa wuxuu u arkayaa inuu isagii weerar ku yahay oo dadka bidcoolayaashii dadka ahlu sunnaha waa la col dadka sunnaha sameynaya mid waxaad arkaysaa timaweyna amba suufiyaho garhku ayuu kugu colaadinaya garhku isagu xirayaayo su kule garhku orgigaba u ka soo baxaaye <laughs> ya garhku orgiga markaasu weliba hadal keenaya o soo qaadanaya in la yaadho oo soodnigale nabigii baa jecel alay slat sla nabigii baa gan lahaaye waxaa kale culimadu ihahde haddii shay bidca lasoo kordhiyo meesha maxaa ka baxaya shay sunna ah dhalinyarta waxaynu sheegaynaa bidcada aada iskaga ilaaliya oo markay culimadu leeyihin war bidcada iska ilaaliya waar sunaha ku dheganaada dee adigaa lagu danaynaya iyo diintaadaa loo danaynaya la soco bidcada uweyna waxaa kamid ah bidcooyinka way farabadi lakin kuwa u waaweyn imika waqtigan jooga waxaa kamid ah bidcada xisbiyada taxasubka ma garat in koox yar lagugu xidho oo lagu idhaahdo kuwa xeblaayeaynu nahay diintaa ilaahay baynu ka shaqaynaynaa ya weliba marka qaarkood laga yaabo in lagu idhaahdo halkaa muxaadare ka jeedi adigoo ninkaa dhalinyartaa baa lagu buunbuuninaya cirkaa lagu geynaya markaa intay ku buunbuuniya anay kor kuu qaadaan ayay marka dambena kaaga hoos qaadan hadday dooraan markaasaa dul <laughs> markaasaa dhulka kusoo dhici doontaa dabeetna isagoo afkala ku hadlayin ba inankii la arki doonaayo waa nimankaasi lacag ba iga cuneeno waxba i siin waayeeno xaggaasuba shaydaanku dee dabeetna ka bilaabaya dee markaa isأl الmujariba laa tasأl maxaa yidhaha laa tasأl الطabib wasأl الmujarib ayay mahmaax baa jirto inkastoo dee dhinacay ka qaldanaan karto lakin tusaale ahaan baan soo qaadanaya nin waxaan soo tajribeeyey oo soo arkay amba u soo joogay ya iyo nin isagu cilmi ahaan usoo bartay nin dhakhtarah ka soo qaad nin makaanigahoo jaamacadda uga soo baxay baabuurka sida loo kala dhigdhigo loo kala furfuray waxaas waxaasoo dhan iyo nin aan isagu jaamacad uga soo bixina maalin kasta ka shaqeyn jiro geerashkaasaa iskugu taltooli jira keebaa sii khatarsan labada ya ka saaxiibu tajribadaa soo maaha ya markaa waxa weeyaan dad badan horta waa iska xikmad ilaahay oo yuqarbalu nnaas nabigaa sheegay alayh islat slam dadka waa la kala saafeynaya nebigaa sheegay waa la kala shaandhaynaya lakin adigu mar kasta waa inaad diintaada ilaashanayso waxaan kaloo dhan bal ha kuu dambeeyaan laakiin de adiga aakhiradaada jihaadkaanay ka mid tahay oo haddaad dee xaggii bidcadii u kacday dee dadkiina waad waxaad tidhi waar sunnahan ka kaalay oo kan kaale adiga laftigaaga nooc diinta duminteedaad ka qayb qaadatay sida markaa dee in badan hadalka aynu ku maqlay qofka bidcada la yimaada inuu waxa uu ka dhigan yahay qof diintii dumiyey qeyb kamida dumiyey ya iyo qofka saaxiibul-bidcada weyneeyey وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى اه علي sلم qال wuxu uhi khرaجa سulaymaan baa baxay ystasqي farأa wuxu arkay namlatan quraan buu arkay mustalqiyatan dhabarka u jiifta alى dahri mustalqiyatan calى dahriha dhabarka u jiifta raaficatan qawaa'imaha qawaa'im waa alqawaa'im alarbaca marka le matala daabadoo kale waa afartaa lugood marka waa lugahedi ay ku taagneed marka hore way qawaaimti ila samaayi samaday kor ugu qaaday oo taqul waxay leed allahuma ya allahu ilahy inaa khalqun makhluuq baanu nahay min khalqika kuwa aad abuurtay faraha badan ka mida laysa binaa ginan can suqyaaka kama ka kama kaaftoonno can suqyaaka waraabkaaga faqaala wuxuu rasuulkaasi yihi irjicuu noqoda faqad suqitum bidacwati hayrikum baa laydinku waraabiyey wacan anas radi allahu canhu ana nabiya sala la ala sl nabigu istasqaa ilaahay buu roob doon ilaahay buu roob weydiistay amba uu biyo ka dalbaday oo fa ashaara bidahri kafayhi ila samaa fa ashaara wuxuu ku tilmaamay bidahri kafayhi labadiisa baabico dushooda ila samaa <clears throat> akhrajahu muslim waxa weeyaan halkan culimadu in badanoo ka mid ah waxay ka deliishadeen in gacmaha xaggaa loo rogayo marka ilaahay la baryayo roob doonta in la odhanayo ilaahow na waraabisaa la odhanayo culimada qaarna way diideen o waxay idhahdeen maya waa mubaalaqa fii rafci اlyadayn wax kale maahee gacmaha siduu ugu xeel dheeraanayo sidaa gacanta u taagayay ayaa dahrigu u soo muuqday culimada qaarkoodna waxay leyiin ma waxay ka dhigan tahay ilaahay oo sidaa noogu shub ya marka أن المراad بالxadيiث almubaalaqaة في rafciha وأna أnahu لشhidaة الrafci inxanat yadah لأن الrafca إida qawiya saarat asaaبع الyadayn naxو الsmاءi maعa nawع min alinxinaa laakiin xadiisku wuxuu ku cad yahay inuu rasuulku عalيه الصلاة sلام sidaa gacanta sameeyey markaa sidaana waa la samaynaya أن النabiya slى الله علي sلم اstasقى faأشhaaرa bdahri kafayhi ilى الsmاء akhraجه msلم bab libaas halkaa waxaynu kaga soo baxnay istisqaagii weli salaadii baynu ku jiraa markaa libaasna waa hugi weeyaan wixii la xidhanayay maxaa salaada loola xidhiiyey markaa libaaska kitaabu libaas maaha waa baabu libaas weli kitaabu salaa ka mid yahay markaa waayo min shuruudi salaa maxaa ka mid ahaa satru cawra soo maaha markaa guud ahaan haddaba waxaa soo gudagelinaya haddana wixii dharka la xidhiidhay maxaa xalaala in la xidho maxaa xaaraana kuwaasaa markaa kolayba dee waktigii baaba gaadhay baa leeyahay soo dhawaaday halkaa ah ha inoogu shoogo wallahu aclam